bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed waclaa aalihi wasaxbi waslem ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii riyaadu saalixiin min kalaami sayidi almursaliin lilimaami almuxadis alfaqiih abi zakariya yaxya bni sharafin innawowiy raximah llahu tacaala casharkii casharadii hore baabulmuraaqaba casharkii ahaa ee ku saabsanaa qisadii saddexdii nin midna uu indhoolaha ahaa midna uu bariska qabay midna uu qabay aqraca oo ahaa oo waxay ku jiray baabu waxa uu ku jiray baabu baabulmuraaqaba nacam xadiidkaas marka malagii ayaa wuxuu ugu yimid marka dambe malagga u imaanayey calaa suuratihi buu ugu yimid yacni calaa qof kastaa suuraddii ou ahaabuu ugu yimid oo bimacnaa kii indhoolaha aana indhoolo ugu yimid kii bariska qabayna baris ahaan isagoo qof baris qabo faqiiraba ugu yimid wahaakada nacam sidaa marka meeshaas eh, tafsiir eh, tafsiirkaas marka ayaan markii ka tagnay marka tafsiirku sidaas u ahaa nacam waxaan ku dhex jirnay baabulyaqiini waatawakul <coughs> athaalithu xadiidka saddexaad can ibni cabaasin radia allahu canhuma aydan qaal xasbuna allahu wa nicma alwakiil dikrigan oo yaqiin iyo tawakul tusaayo xasbunaa annagu kaafigeenna ka nagu filan allaahu weeyaan wa nicma alwakiilu wa nicma waxaa nicmo lahaaday alwakiilu almawkuulu kula tala saarto qaala haa ibraahiimu ibraahim baa yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalama xiina markii ulqiya fi nnaari dabka lagu riday wa qaala haa muxamedun muxamed baa yidhi sala allahu calayhi waalihi wasalama xiina qaaluu markay dhaheen ina annaasa qad jamacuu lakum ina annaasa dadkii qad jamacuu lakum way idiin soo ururiyeen ciidan bay idiin soo ururiyeen fakhshawhum ee cabsada ka cabsada fasaadahum iimaanan buu u kordhiyey iimaan wa qaaluu waxay dhaheen xasbuna allaahu wa nicma alwakiil ayay dhaheen marka nebi maxamed iyo asxaabtiisii baa dhaheen rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa weriyey wa fii riwaayatin lahu riwaaya bukhaari uu leeyahay can ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaal kaana aakhiru qawli ibraahiima sala allahu calayhi wasalam ibraahim qowlkiisa waxa ugu dambeeyey wuxuu ahaa xiina ulqiya fi nnaari naarta dabka markii lagu riday xasbiya allaahu wa nicma alwakiil ayaa ugu dambeysay kaafigayga iyo midka igu filan waa alle isagaana wax la tala saarta u wanaagsan marka yaqiin iyo tawakul baa marka xadiidku uu tilmaamayaa oo dadku marka ay kurbo iyo ay aada u kurboodaan oo dhibaato ay ku dhacdo oo aynan xamili karinba inay markaa iyagu marka ay ay dhibaatada iskaga fududeeyaan yaqiin iyo tawakul inay iskaga fududeeyaan oo rabbiga weyn ee awoodda badan leh ee nafciga iyo durka isaga hayo inay markaa ay tala saartaan oo ay si dhaba ah weliba u tala saartaan xasbuna allaahu wa nicma alwakiil marka kelmadan waa kelmad marka aada u weyn qofkuna marka in macaanideeda uu dabaqo waayo marka uu sidaas dhahaya nacam ee inuu afka keliya ka yiraahdo ee dhaqankiisuna ounan uu ka duwan yahayba taas iyada markaasi ma macno ma u samaynayso qofka eh, waa in marka qofka uu markuu dhahaayo isla markaana ictiqaadkiisa uu sidaas yahay xasbuna allaahu kaafigeenna waa alla waay kaafiina allaah kana kaafiyaa waa alle marka rasuulka ma isagu ma ku jira nacam alla unbaa ayaa adiga xasbigaaga ah kaafigaaga waa ilaahay keliya un subxaanahu tacaala walidaalika waa la kala saaray fii suurati tawba markuu allah subxaanahu watacaala uu yidhi waminhum man yelmizuka fi sadaqaati fain ucطuu minha raduu wain lam yucطuu minha idaa hum yaskhaطuun walow anahum raduu maa aataahum allahu warasuuluhu ityaanka yacni siinta alle rasuulka waa la dhahay walow anahum raduu maa aataahum allahu warasuuluhu wa qaaluu xasbuna allah xasbiga ilaahay unbaa loo tiiriyey wa qaaluu xasbuna allah sayu'tiina allahu min fadlihi warasuuluhu inaa ila allahi raagibuun fadliga iyo yacni waxsiintana alle iyo rasuulba waa loo tiiriyey sababtoo ah nebiguna dee khanaa'imtiibau qaybinaa ma ogtaha nacam allana subxaanahu watacaala fadli kasta isagaaba keenaba marka yacnii waxsiinta iyo markii la joogo alle iyo rasuul baa labadaba waa la wada sheegay laakiin marka ay joogto xasbiga wa qaaluu xasbuna allaahu bay dheheen bis wa rasuuluhu ma aanay dhihin raqbada markii la joogayna innaa ilallaahi raaqibuuna layidhi inaa ila wa warasuulihi lama dhihin raaqibuun nacam sheikhulislaam ibnu teymiya saasuu u bixiyaa nacam macnahaasu ka bixinaya qaacidatun jaliila fi tawasul walwasiila marka raqbada waa cibaada idan marka tawakulkuna waa cibaada isagana ilaahay unbaa la tala saartaa alle rasuulkaan tala saarana ma dhehaysid nacam allaan tala saaranaya ayaad leedahay nacam allah igu filan ayaa leedahay walidaalika inuu cibaado yahayna waxaa ku tusaa xasbigu alaysa allaahu bikaafin cabdahu wayukhawifuunaka biladiina min duunihi waa ka ilaahi subxaana watacaala uu leeyahay addoonka marka rabbi unbaa ku filan amaa qowluhu tacaala yaa ayuha annabiyu xasbuka allaahu nebiyow allah kugu filan xasbuka adiga kaafiga allah weyaan waman itabacaka marka waxay dhacaysaa iyadu marka dadka adiga ku raacsanna allah ku filan waay nacam ayb yaa ayuha annabiyu xasbuka allaahu waxasbu man itabacakana min almuminiinana waay alla subxaana watacaala nam wahuwa xasbu man itabacaka min almuminiin eh, ma ahan allaa kugu filan iyo muminiinta kugu filan macnaha aayadda sidaa ma ah alraabicu xadiidka afaraad marka labada nabiyullaahi ibraahim iyo nebi maxamedna caleyhi salaatu wasalaam waa labada rususha ugu fadliga badan nebiga ugu fadli badan uma nabiyullahi ibraahim caleyhi salaatu wasalaam towxiidka xaggiisana aad iyo aad iyagaa marka maadaama tawakulka uu towxiidkii ka mid yahay wax iyaga markaa ka dabaqi ogaay oo alla uga tala saarasho badnaa ma aanay jirin nacam marka mithaal waaye lagu qiyaas qaato araabicu xadiidka afraad can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh waali wasalama qaal yadkhulu ljannata jannada waxaa galayo aqwaamun qolo afidatuhum quluubtoodu af-idatuhum quluubtooda kuwaas iyagu ay tahay mithlu af-idati tayri shimbirta quluubteeda oo kale ay tahay rawaahu muslimun yani xagga jilicsanaanta waa dad quluub jilicsan waay nacam ayb rawaahu muslim qiila waxaa layidhi macnaahu mutawakiluuna kuwa alla tala saarta waay shabaha iyaga iyo shimbiraha ka dhexeeya waa tala saarashada wa qiila waxaa layidhi quluubuhum oo shimbirta qalbigeeda yacnii wax ka tala saarasho badan ma laha sababtoo ah wax ay kaydsata ma jirto waxeedana waa soo heshaa nacam welwel iyo dhibaatana ma u haysato waqiila waxaa kaloo layihi quluubuhum quluubtooda raqiiqatun waa mid jilicsan oo dadaan quluubtoodu aanay quluubtoodu maqala ma kakana sida ahlu yaman ba loo sifeeyo ahlulyamani araqu quluuban wa adcafu af loo yiri xadiidka sidaa u ahaa waxaa kaloo layidhi cabsidaa loo jeedaa shabahan wuxuu ka dhacayaa cabsida iyo heybada nacam shimbiruhu marka waxaa weya waa akharu alxayawaani khawfan wafazacan xayawaanka ayagaa ugu cabsi badan marka bani aadamkana marka dadka wan wanaagsanoo quluubta jilicsani waxaa weeyaan cabsiday ka shabahaan shimbirto say alla uga cabsanayaan inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa marka hadda meesha isaga wuxuu u keenay ay mutawakiluuna waxay ka shabahaan shimbirta quluubtooda iyo kuwan quluubtooda iyo quluubu dayr ayaa isshabahdo xagga tawakulka nacam ayb alkhaamisu xadiidka shanaad can jaabirin radia allahu canhu anahu hazaa maca anabiyi sala allahu aleyh waali wasalam nebiguu la duulay qibaala najdin najdi xaggeeda falamaa qafala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka markuu soo laabtay qafala macahum ou la soo laabtay fa adrakathum alqaa'ilatu dagaalkana qaswatu daati raqaac ahayd fa adrakathum waxaa way hale waxaa haleeshay alqaa'ilatu qayluulsiga hurdo maalmeedka hurdada maalinta bartankeeda la hurdo ayaa waaayaa haleeshay fii waadin waadi bay ku haleeshay yani hurdadii baa qabayani eh, waqtigeedii baa la gaaray eh, fii waadin yani tog dhexdiis kathiiri alcidaahi oo geeda badan nacam alcidaah geedaha waaweyn ee la harsado waanam fa nazala rasuulullaahi sala allahu caleyh waali wasalama oo aan qodaxda lahayn fa nasala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulku uu soo degey ayb ashajar alladii lahu shawkun muu leeyahay cidaaha nacam haahay geedaha yacni waxaa sax nacam geedaha qodaxda leh geed weyn geedaha waaweyn oo qodaxda leh oo hoos oo harkooda la harsado ayb marka wuxuu yidhi fa fanazla rasuulullahi sal ly slm rasuulka waa degey watafaraqa annaasu dadkiina way kala tagtageen yastadiluuna xaal ay yacni harsanayaan bishajari geedaha bishajari yacni geedaha ay harsanayaan waa jamac wey halkaa marka waxaa laga qaadanaya ciidanka tirada badan safarka markay ama dadka rufaqada ee safarka ku jira inay geedaha ku kala tegtegi karaan oy geedaha ku kala tegtegi karaane si ay u harsadaan waa laakiin haddaanay cabsi kale aanay jirin taa way bannaan guud ahaan haddee laakiin cabsi wax kale dana kale ay jiraan markaas dadku inay isku soo ururaan weeyaan wa nasala rasuulullaahi sala allahu caleyh waali wasalam rasuulku wuxuu degay taxta samuratin quraca hoostiis geed quraca hoostiisa ayuu degay fa callaqa bihaa sayfahu seeftiisiibuu surtay wa nimnaa waanu seexanay nawmatan hurdo ayaanu seexanay buu yidhi fa idaa rasuulullaahi sala allahu caleyh waali wasalam rasuulku waaba isaga oo oh, yadcuunaa noo yeeraayaba nebigu waaba isagao oh, markaa uu noo yeeraayaba ayb fa idaa rasuulullaahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulku ab isagoo yadcuuna loo yeeraayo wa idaa cindahu agtiisa waxaa ah acraabiyun reebaadiye ninkaa marka magaciisa qawth bnulxaarith baa la dhihi jiray qawth bnulxaarith fa qaala waxa uu yidhi ina haadaa midkaani ikhtarada calaya ikhtarada wuxuu siibtay calaya aniga korkeyga uu ku siibtay sayfii sayfteeda walxaal ana aniga oo naa'imun hurdo fastayqadtu waan toosay wahuwa isaga oo seeftii fii yadihi gacantiisa ay ku jirto saltan ay masluulan xaal u yahay mid la gal bixiyey saltan ay masluutatan xaal ay tahay mid la gal bixiyo galkii laga siibtay qaala waxa uu yidhi man yamnacuka minii yaa iga kaa celinayo iga kaa reebayo qultu waxaan idhi buu yidhi allah halaatan saddex jeer allah baan idhi buu yidhi nacam kalsooni oo marka dhab ah oo alla uu ku qaba waayo sallada rasuulka caleyhi isalaatu wassalaam walam yucaaqibhu marka nebigu ma ciqaabin oo jalas waa iska fadhiistay oo allah markuu yidhi xadiidku eh, riwaayad kala cadaynayaan oo markuu allah yidhi baa seeftii ay ka dhacday heybad uu nebiga ka heybaystay iyo cabsi darteed markaasuu nebiga soo qabsaday man yamnacuka minii buu ku yidhi markaasuu yidhi kun khayra aakhidin qof seeftan qaato midka ugu fiican ahow waa iska daaya marka rasuulka caleyhi isalaatu wassalaam muttafaqun caleyhi maxalushaahidkana marka waxaa weeyaan iyo meesha xadiidku iyo baabku ay iska waafaqayaan waa kalsoonida alla oo ku qaba waaya nacam oo sida aan cabsida lahaynba allah uu u yiriba nacam ayb xadiidkana marka waxaa laga qaadanayaa nebiga geesinimadiisa siday aadka ugu darnayd waxaa laga qaadanayaa sidoo kale yaqiinta nebiga uu qabo wa quwatu yaqiini nabiy sal l salam yaqiinta rasuulka caleyhi salaatu wasalaam si u xooganayd iyo dhibaatada iyo sida uu ugu sabri jiray iyo dadka juhaasha ah sida ugu dulqaadan jiray nacam oo ninkan markuu ku xadgudbayo seeftiisa u siibtay haddana markuu ka il helay oo uu ka lib helay rasuulka ma aanu sii dilin ninkii ma dilin waa iska farahu ka qaada waa daaye marka dulqaadka rasuulka ayay daliil u tahay muttafaqun calayhi wa fii riwaayatin riwaayo kale qaala jaabirun jaabir waxa uu yidhi kunnaa maca rasuuli rasuulillaahi sala allahu aleyh waali wasalama rasuulka ayaan la jirnay bidaati riqaaci dagaalkii daati riqaac la dhihi jiray ayaan nebiga caleyhi salaatu wasalaam aan la soconnay oo rasuulkaan la soconnay gaswatu daati riqaac daati riqaacna waxaa loogu bixiyey dagaalkii kabkabka oo intay waxaa dildilaacayay cirbahooda ayaa cirbaha ayaa dildilaacayo dhul kulayl badan oo dhagaxa bay ku safraayeen marka waa dildilaacay mar kasta waxaa dilaacaysay eh, cagahooda markii dambena marka eh, maray ayay ku xirayeen marka saata daati riqaac loogu bixiyey kunaa maca rasuuli rasuulillahi sala allahu aleyh waali wasalama bidaati riqaaci baanu nabiga la soconnay eh, fa idaa ataynaa calaa shajaratin daliilatin fa idaa ataynaaha waxaanu nimid calaa shajaratin geed korkeed daliilatin har badan hoos badan taraknaaha waxaan uga tagnay lirasuulillahi sal ly slam fa jaa'a rajulu nin baa yimid min almushrikiina ka mid a ah wasayfu sayfu rasuulillahi iyadoo seeftii rasuulkana sala allahu aleyh waali wasalama mucallaqun uu yahay mid la sura bishajarati geed la sura fakhtaradahu waa siibtay fa qaala waxauu yidhi takhaafunii ma iga cabsanaysaa buu yidhi qaala waxauu yidhi laa maya qaala faman yamnacuka minii oo yaa iga kaa reebayo qaala allah allah baa iga kaa reebayo wa fii riwaayati abi bakrin alismaaciiliy abuu alismaaciili riwaayadiisa fii saxiixihi waxa uu ku yidhi saxiixana waa mustakhrajka bukhaari waay ee abuu bakr alismaaciili uu leeyahay qaala waxa uu yidhi man yamnacuka minii yaa iga kaa celinaayo qaala allah allah buu yidhi qaala fasaqada sayfu sayftii waa dhacday min yadihi bay ka dhacday fa akhada rasuulullaahi sala allahu aleyh waali wasalam nebigu wuxuu qaatay asayfa sayftii fa qaala waxau yidhi man yamnacuka minii yaa iga kaa reebaayo fa qaala waxau yidhi kun khayra aakhidin mid seeftaasi qaado kan ugu fiican haw oo noqo <coughs> fa qaala waxa uu yidhi tashhadu an laa ilaaha ila allah ma ka marqaati kacaysaa macbuud xaq lagu caabudaa inuunan jirin allah mooyaane wa annii rasuulullahi rasuulkii allana inaan ahay aniga qaala laa buu yidhi maya ka marqaati kici maayo walaakinii ucaahiduka laakiinse waxaan ballan kugula gelayaa allaa uqaatilaka inaan kula dagaalamin walaa akuuna aananna ahaanin maca qowmin qolo yuqaatiluunaka adig kula dirirayso qolo adiga kula diriraysana inaanan la soo jirsanin oo aan la jirkooda aanan noqonin fakhallaa sabiilahu jidkiisiiba u baneeyey fa ataa asxaabahu dadkiisiiba u yimid fa qaala waxa uu ku yidhi ji'tikum waxaan idinkaga imid min cindi khayri nnaasi dad midka ugu khayrka badan agtiisaan idinkaga imid marka dacwada qofka uu gudanayo waxaa laga qaadanaya marka qisadan riwaayadan dambe dacwada la gudanayo inay in badan badan oo ka mid a qofka suluukiyaadkiisa iyo akhlaaqiyaadkiisa iyo yacni akhlaaqdiisa iyo yacni habdhaqankiisa iyo dulqaadkiisa iyo inay ku xiran tahay qaybo fara badan oo dacwada keliya inaynan ahayn seef qof loola baxo hal qof la dilo ama laba qof oo la dilo inaynan ahayn waxaa dhici karta qof aan la dilin oo layska daayo oo dil mudan in ay yacnii eh, masalaxo aada iyo aada u weyn ay ka timaadaba nacam layska daayo inay ummad badan kusoo islaamto yaa dhici karto haddii laakiin qofkii layska dilo un waxaa weeyaan marka waxaa laga yaabaa in mar walba marka dacwada wixii u maslaxaa ayuu nebiga markasta fiiri jiray sala allahu caleyh waalihi wasalama nacam oo diinka marka kaamilnimadiisa in loo qaataa fiican nacam oon laga qaadanin hal dhinac un keliya nacam gaal waa la dilaa keligiis inaan un laga qaadanin ee mar walba wixii maslaxada dadka maslaxada yacni dacawiga waxa ay tahay in la eegoo la fiiriyo ayb qowluhu waxa uu yidhi qafala ay rajaca waa soo laabtay walcidaahuna ashajaru geed geedaha weeyaan aladii lahu shawkun qodaxda leh wasamuratuna bifatxi siini weeyaan iyo miimi miimta oo la godo asamura ashajaratu weeyaan waa geed min adalxi moos ah geedka mooska dalxi carabtu moos ay dhahaan laakiin samurada waa qurca wahiya iyadu alcidaamu weeyaan alcidaamu weeyaan yacnii kuwa waaweyn oo min shajari alcidaahi cidaaha geedaha qodaxda leh kuwooda waa weyn weeyaan marka soomaalida waxay ku macneeyaan quraca geed quraca wakhtarada sayfan ay sallahu waa siibtay waay wahuwa fii yadihi alxaal huwa isaga oo fii yadihi gacantiisa ku jira saltan ay masluulan la siibay wahuwa bifatxi saadi wadamihaa saadka oo la kordhigo eh, iyo wadamihaa oo la godo eh, saltan iyo sultan labadaba nacam ayb asaadisu xadiidka lixaad can cumara radia allaahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulkan maqlay yaquul isaga oo leh low annakum tatawakkaluuna cala allaahi low annakum low haddii annakum idinku tatawakkaluuna aad tala saaran lahaydeen calallahi alla korkiisa xaqa tawakulihi tala saarashadiisa dhabnimadeeda la rasaqakum alla waa idin arsuqi lahaa kamaa yarsuqu tayra shimbirka sida uu u arsuqo oo kale taqduu khimaasan taqduu way kalahaysaa khimaasan iyadoo bog laalan oo bog duuban oo caloosheedu ay ku dhegan tahay yacni ay jirkeeda ku dhegan tahay oo bog laalan ayay baxaysaa wa taruuxu way soo caraabaysaa bidaanan iyadoo calool weyn iyadoo calool buuran oo soo dheregtay bay soo laabanaysaa rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasan macnaahu tadhabu awala annahaari maalinta awalkeeday baxaysaa khimaasan iyadoo baahan ay daamirata albutuuni iyadoo caloosheedu ay laalan tahay min aljuuci baahi darteed wa tarjicu aakhira annahaari maalinta aakhirkeeday soo noqonaysaa bitaanan ay mumtali'ata albutuuni iyadoo caloolla waaweyn ayb marka iyadu waa allay tala saaranaysaayo berri risqigii ay berri cuni lahayd sii qaado oo sii kaydso ma taqaano mana aha macnaheedu in la diidayo in raashinka la kaydsado oo raashinka in la kaydsadaa way bannaantao rasuulkaba caleyhi salaatu wasalaam ehelkiisa wuxuu u keydin jiray yacni quuta sana sanad wixii ay cuni lahaayeen oo kale laakiin nebiga caleyhi salaatu wasalaam haddana ma kusoo gaari jirinba haddana waa bixin jiray waa sadaqay jiray ilaa gurigiisa laga waayay saddex bil oo isku xigto dab aan laga shidin marka laakiin asalka iddikhaarku inuu bannaan yahay <coughs> yaa laga qaadanayaa nacam tawakulkuna ma anfinaya sababtoo ah nabiga caleyhi salaatu wasalaam afdal lmutawakiliin buu ahaa laakiin macnuhu waxay tahay allay u daynayaan waay nacam eh, shimbirtu iyadana waa shaqaynaysaa waa guri buulkeeda waa ka baxaysaa oo buulkeeda iskama joogaysa maxaa yele tawakulku waa iyadoo asbaabtiina la qaadanayo allana la tala saarto waay shimbirtii marka asbaabtii waa qaadanaysaayo buulkii waa ka tegeysaa eh, laakiin yacni welwel kale iyo wax kale iyo mahayo raashinkeeda yani ay ka welwelayso alla unbay u daysa taas adiga marka waxaa lagaa rabaa adna sidaas oo kale asaabicu xadiidka toddobaad can abi cumaara can abi cumaarata albara bni caazibin رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه waali wasalam yaa فلان hebelow إذا aweyta haddaad u dumanto ood gasho ilaa firaashika gogashaada faqul waxaad tidhaahdaa allaahuma aslamtu nafsii ilayka wa wajahtu wajhii ilayka wa fawadtu amrii ilayka wa alja'tu dahrii ilayka ragbatan warahbatan ilayk laa malja'a walaa manja minka ilaa ilayk aamantu bikitaabika aladii anzalt wa nabiyika aladii arsalt sidaa dheh allaahuma yaa allaahu allow ayb idaa aweyta ilaa firaashika haddaad gogashaada gasho oo aad u dumanta halkaasi faqul waxaad tidhaahdaa allaahuma yaa allaahu allow aslamtu nafsii ilayka nafsadeyda adaan kuu hogaamiyeyon kuu dhiibay wawajahtu wajhii ilayka wawajahtu wajhii wejigayga waan jiheeyey ilayka adiga intii ka abaan ah kuu jiheeyey wawajahtu wajhii ilayka wejigayga adaan kuu jiheeyey xaggiisa wa fawadtu amrii ilayka wa fawadtu waan yacnii waan waan bandhigay amrii aniga amarkayga ilayka adiga xaggaagaan u bandhigay oo adaan kuu bandhigay arrinkaaga nacam arrinkayga nacam wa fawadtu bimacnaa tawakaltu weeyaan arrinkayga oo dhan adaan kuu tala saartay wa alja'tu waan tiiriyey dahrii dhabarkayga ilayka adig intay ka ayaan kuu tiiriyey ragbatan liajli ragbatin jaca damac oo aan damcayo naxariistaada wa rahbatan liajli rahbatin cabsi aan ka baqaayo cadaabkaaga yacnii ragbatan waxaa lagu nasbiyey mafcuulu lahu mafcuulu min ajlihi ragbatan liajli ragbatin damac ilayka adiga xaggaaga aan damcaayo wax xaggaaga yaallo khayr iyo thawaab ah wa rahbatan cabsi ilayka adiga xaggaaga aan ka cabsanayo cadaabka xaggaaga ahaaday ayb marka ileyka bay ku wada tanaasucayaan nam eh, nacam laa malja'a magangal walaa manjaa badbaado ma jirto minka adiga lagaa magangalo lagaa magangalo xaggaaga la badbaado xaggaaga laga badbaadaa ma jirto ilaa ileyka adiga xaggaaga un mooyaane in adiga lagu soo badbaado ahane badbaadadii adaa lagaa raadsanaya nacam waxa laga badbaadayana waxaa weya waa waxaad adiga qadarayso nam oo kulli adaa gacanta ku wada hayo ayb aamantu bikitaabika kitaabkaagii baan rumeeyey alladii anzalta aad soo dejisay wa nebiyika nebigaagaan rumeeyey alladii kaas oo arsalta aad soo dirtay nacam marka xadiidkan xadiid aad u weyn waaye culammadana aaday u macneeyaan macaani fara badan balaaqo badanna waa ka muuqataa oo waana min jawaamici kelimi nabiyi sala allahu aleyh waali wasalama waxaana laga bilaabay allaahuma aslamtu nafsii ileyka ilaahu naftayda adaan kuu hogaamiyey istislaam waa alistislaamu lilah ilaahay baan adaan isu kaa dhiibay waayo oo ama yacni amarkaaga qadariga ah iyo midkaaga sharcigaba waa u hogaansamay waay nacam qofku markuu sidaa dhahaayo yacni amarkaaga qadarka iyo midka sharcigaa labadaba waa u hogaansamay waa inay dhab ka tahay nacam ee uu bal isku dayaa yacni intii tabartiis ah ayb wajahtu wejhii ileyka wejigaygana ilaahu adaan kuu soo jiheeyey xaggaadan usoo jeestay waa oo ilaahu adaan ku soo qaabilay wa daacadaadan soo qaabilay adaan cibaadadaadan soo qaabilay adaan kuu soo jeestay wa fawadtu amrii arrinkaygana waxaan u tala saartay ileyka adaan kuu tala saartay danahayga oo dhan adduun iyo aakhiro waxa ay anfacaayo ilaahu adaan kuu tala saartay nacam oo adaan kuu daayey ayb wa alja'tu dahrii ilayka dhabarkaygana ilaahu adaan kuu tiiriyey yacni adaan ku cuskaday waa ee ictimadtu calayka ilaah adaan ku cuskaday waa axadka aan waana macnaha tawakulka ilaahu adaan ku cuskanayaa weeye nacam aan ku tala saaranayaa nacam waaljatu alja'tu dahrii waxaa loo yidhi marka dhabarka loo ishaaraya qofku markuu rabo inuu isxoojiyo ou meel cuskada dhabarkau saaraa nacam dhabarka ayuu saaraa marka macnuhu waxaa weye ilaahu si dhaba adaan kuu cuskaday waa nacam ee gacan qabo ragbatan maxaan sidaa u yeelayaa oo dhan ragbatan damac wa rahbatan cabsi ileyka adiga xaggaaga aan damcayo ka cabsanayo adiga xaggaaga raqbada iyo rahbada marka waa sida la raba in ilaahay lagu caabudo subxaana wa tacaala nacam oo qofka mu'minkaa waxaa damac uga jiro naxariista ilaahay subxaana wa tacaala waxaana cabsi uu ka qabaa cadaabka ilaahay subxana wa tacaala dhammaanna ilaahay baa haayo naxariisna alla haayo cadaabna alla haayo subxaana wa tacaala marka ragbatan iyo warahbatan baa sidaan markaan u leeyahay ilayka adiga xaggaaga aan damcaayo oo aan ka cabsanayo laa malja'a lama macnaa laga macnayn karaa in laga macneeyo daraf oo la yidhaha laa malja'a yacni meel la magan galaa ma jirto laa malja-a laa lujuu'a nacam magangal ma jirto in la yidhaha oo masder laga laqbeeyo haddii marka masder laga macneeyo min e, ilaa ilaykadaasay ku tanaasucayaan nacam taasay ku dooda ayay ku tanaasucayaan nacam haddii laakiin la yiraahdo daraf laga laqbeeyo darafka asaga meel tanaazuci meel ku tanaasuci maayo oo ma camal falaayo wax ku camal fali maayo laa malja'a masdarka aan ku wadna laa malja'a magangal ma jiro walaa manjaa marka malja'a iyo manjaa saas waa loo dabdiye nacam ayb oo marka malja'a mahmuus waaye waa mahmuuz oo hamza loo yeela xagga dambe manjaana iyada waa iska si maqsuura unbaa loo sheega nacam laa malja'a walaa manja'a iyadana waa la sheegaa nacam oo tanaasub darteed laa maljaa walaa manjaa oo hamzada laga daayo litanaasub iyadana waa loo sheegaa laa malja'a marka magangal walaa manjaa badbaada ma jirto minka adiga lagaa magan galo xaggaaga Eh, yani xaggaaga badbaado xaggaaga laga helaa ma jirto ilaa ilayka adiga un xaggaaga mooyaane nacam yani w meeshaan iyadana waxaa ku jirta fiihi towxiid arububiya iyo towxiid aluluhiya ku jirta nacam oo waxaa leedahay macnaha waxaa weeyaan waxa dadka ay sharta ah oo ay dadku nacayaan ama ay yani aynan u adkeysa karin ilaahu waxaa weeyaan khayr iyo sharba xaggaagay ka imaadaan khayr iyo sharba xaggaagay ka imaadaan adiga unbaana dadka ka difaaco sharta cid kaloo shar ka difaaci kartaa ma jirto macnuhu marka waxaa weeyaan ilaahu adaan ku soo magangalaa adaan iska kaa magangalaa way nacam maxaa yeele yaa kuwa haaya adiga dhib iyo dheef ilaahay unbaa kuwa haaya nacam marka waxaad leedahay eh, dhib dhibkan aad ka baqayso cid kaloo kuu heli kartaa ama kuu keeni kartaa ma laha maadaama ilaahay keliya un uu kuu keeni karo yacni marka waxaad leedahay ilaahu meel loo cararo male adi unbaa lagaa carara ad unbaa lagu soo cararaya nacam towxiid arububiya iyo towxiid aluluhiya ku jirto oo maxaa yeele qadarku wuxuu soo gelayaa towxiid arububiya maxaa yeele alqadaru qudrat ullahi tabaaraka watacaala marka ilaahay subxaanahu watacaala marka waxaad leedahay badbaado iyo magangal wax yacnii eh, xaggaaga laga badbaado ma jirto ilaa ileyka adiga un xaggaaga in loo soo badbaado ma ahan oo badbaadada adiga lagaa raadsada xaggaaga oo waxay lamid tahay ducadii kale nebiga uu markuu sujuudsanaa laga wariyey inuu yidhi Eh, allahuma inii acuudu biridaaka min sakhadika wa bimucaafaatika min cuquubatika wa bika minka ilaahu adaan ku magangelaa adaan iska kaa magangelaa nacam ayb taasay la mid tahay ibnulqayimna saasuu dhaha aamantu bikitaabika ilaahu kitaabkaagaan rumeeyey alladii kaas oo anzalta aad soo dejisay wa nebiyika nebigaagaan rumeeyey alladii kaas oo arsalta aad soo dirtay fa inaka in midta haddaad dhimata marka marka aad habeenkii seexanaysa ducadan haddaad akhriso fa innaka adigu in mitta haddii aad dhimato min leylatika habeenkaagaas mitta cala alfitrati islaamnimada korkeedaa ku dhimatay diin islaam baad ku dhimatay waa in asbaxta haddaad soo waaberiisatana asabta khayran khayr baad asiibtay muttafaqun calayhi xadiidka bukhaariy muslim baa soo saareen wa fii riwaayati saxiixayni riwaayada saxiixaynka waxay leedahay eh, wa fii riwaayatin riwaayo fi saxiixayni ku sugan can ilbaraa qaala baraa waxauu yidhi qaala lii rasuululahi sal ly slam rasuulka wuxuu igu yidhi idaa atayta madjicaka meeshaad jiifanaysa haddaad timaado fatawada' weyse qaado wuduu'aka lisalaati weyse qaadkaaga aa salaada u weyse qaadanayso weyse qaado halkan marka eh, waxaa ku jirto laga qaadanaya waxaa weeyaan qofka inuu dahaaro u ku baryo habeenkii dahaaro inuu ku seexdo habeenkii si uunan mowdku usoo kadinin si dhimashadu aanay usoo kadinin asagoo aan daahir ahayn si dhimashadii aynan usoo kadinin oo waxa ugu dambeeya inay noqoto dahaaro oo ku seexdo inay noqoto nacam oo qofkii marka inuu dahaaradii eh, habeenkii uu ku baryo marka qofku hay-a kaamil oo dhammaystiran si uu markaa ugu seexdo nacam waxaa kaloo laga qaadanayaa marka in mowdka laysku diyaariyo qofkii ile markuu seexanayo annowm akhulmowt hurdadu waxaa weeyaan waa geeri walaasheed waa nacam marka qofku inuu isku diyaariyo waa dhimanaysa inuu isyiraahdo yiraahdo markaa uu is diyaariyo weyse qaato towbadii ou cusboonaysiiyo haakada nacam ayb waxaa kaloo iyadana weliba in layskugu diyaariya ay usii haboontaho xadiidkan min baabi owlaa looga fahmaya dahaaratulqalbi nacam haddii lagu yidhi war waad dhiban kartaa jirkaaga daahiri oo weyseqaad ku seexo qalbigaaga inaad daahirisaa ka muhiimsan soo maaha nacam marka markaa qofka uu seexana inuu qalbigiisa nadiif uu ka dhiga nacam oo amraadu alquluub inuu qalbiga uu ka ilaaliya nacam maxaa yeeley liannahu owlaa min dahaarati albadan dahaarada jirka isaga ka owleysanba nacam ayb cabdirazaaq musanafkiis wuxuu ku soo saaray can mujaahid ibnu cabaasa wuxuu yidhi radia allahu canhu mujaahid ba wuxuu ku dhahay laa tabiitanna ilaa calaa wuduu'in war ha seexanin ilaa weyse qab inaad ku seexanaysa mooyaane fa ina alarwaaxa tubcathu calaa maa qubidat calayhi maxaa yeeley wuxuu yidhi arwaaxda waxaa ruuxa ruuxdu waxaa lagu soo bixiyaa wixii ay ku dhimatay xaaladii ay ku dhimatay baa lagu soo saaraa marka haddaad weysaqaad ku dhimatay adoo weyse qaba unbaad soo baxaysaa nacam ayb oo lagu soo saaraya nacam marka wuxuu yidhi idaa atayta madjicaka fatawada wudu'aka lisalaati uma markaa dabadeed idajic jiifso calaa shiqika alayman dhankaaga midig u seexo waqul dheh allaahuma aslamtu ducadii hadda dheh marka wadakara naxwahu uma qaala waxa uu yidhi wajcalhunna waxaad ka dhigtaa aakhira maa taquulu waxa aad dhehaysa waxa ugu dambeeya ka dhig marka adicyada nebiga in lagu dadaalo la barto la xifdiyo macaanideedana la fahmo macaanida ay dalbanaysay dalbaysan in lagu dhaqmo allahuma aslamtu nafsii ileyka markaa leedaha inay runkaa tahay ood niyadaada ay ka go-an tahay inaa ilaahay isu dhiibto subxaanah watacaala marka aa leedahay yacnii wafawadtu amrii ileyka waa inaa alla tala saaranayso qalbigaaga taa ay ku jirto laakiin naa afkii ka sheegto camalkaaguna ou cagsi yahay oo ka duwan yahay khatar waay nacam ayb athaaminu xadiidka sideedaad can abi bakrin sidiiq radia allaahu canhu cabdillaahi bni cuhmaana bni caamir bni cumara bni kacb bni sacd bni taymi bni murata bni kacb bni lu'ay ibni khaalib alqurashiy altaymiyi radia allaahu canhu waxaa laga wariyey wahuwa abuu bakar wa abuuhu iyo aabihiis iyo wa ummuhu hooyadiis saxaabatun bay ahaayeen radia allaahu canhum qaala waxa uu yidhi marka nadartu oo aabiis abuquxaafa la dhihi jiray waxwaatii uu soo islaamay isagoo aad waayeel abuu soo islaamay ayb waxa uu yidhi marka qaala wuxuu yidhi nadartu ilaa aqdaami almushrikiina nadartu waxaan eegay oon fiiriyey ilaa aqdaami almushrikiina mushrikiinta lugahooda mushrikiinta cagahooda ayaan eegay buu yidhi wa naxnu annaga oo filkhaari godka ku jirno waa markay hijrada aadayeenoo maka ay ka baxeenoo nebiga abuubakar israaceenoo madiine ay u socdaan waay oo nebigana la raadinayo oo lagu raadinayo boqol halaadoo geela qofkii soo qabta in la siinayo ama qofkii soo dilaba marka god bay galeenoo qaaru thawr layidhaha qaaru thawr bay galeen godkaa markay galeen ayaa marka cabsina waa jirtaa markaasu abuubakar waxa uu yidhi rasuulka ilaahayow haddii waxaan eegay buu yidhi mushrikiinta lugahooda wanaxnu fi lgaar annagoo godka ku jirno iyagii marka hoosay ku jiraan mushrikiintiina kor bay wareegayaan waa raaraadinayaan marka saan waxaan arkay buu kor buu fiiriyey mushrikiintii lugahoodii buu arkay wahum calaa ru ru'uusinaa wahum iyaguna calaa ru'uusinaa dusheenna ay yihiin madaxeenna korkiisa ay yihiin faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow low anna axadahum midkood haddii nadara uu eegi lahaa taxta qadameehi labadiisa lugood hoostooda la absaranaa waana arki lahay saabaan ku idhi buui rasuulka caleyhi salaatu wasalaam marka lowda in mustaqbal loo isticmaali karay daliil u tahay nacam fa qaala waxa yidhi maa dannuka yaa abaabakrin bakrin abuubakarow maxaad u malaynaysaa bihnayni labo maladaadu maxay tahay labo allaahu alla thaalithuhumaa uu yahay midkooda saddexeeyo laba ilaahay saddexeeye maxaad u malaynaya buu yidhi nacam marka waxbaa murgin waay nacam oo ilaahay baa annagana xifdinayo marka nebiga caleyh isalaatu wasalaam dabcan waa ka tawakul badnaay abuubakar radia allahu canhu marka ilaahay ku kalsoonaa ka anahu sidaa uu leeyahay nacam waxbaha ka baqin nacam marka halna marka qofku inuu ogaado waa bani aadamku ilaahay wuxuu ku abuuray cabsida waxaan marka adiga waxa lagugu imtixaanayo yacni shaygu haddii bani aadamku ma noqona rasuulka caleyhi salaatu wasalaam cabsida waa qaban jirtay oo yacni rasuulka marka lagu leeyahay yani ilaahay buu aada u tala saaran jiray macnaheeda ha u malaynin yacni shaksi inuu ahaay yacni rasuulka caleyhi salaatu wasalaam cabsidaba aynanba qabaninba haddaynan cabsiba qabanaynin maxaa lagu imtixaani lahay marka nacam marka qofka mumtaxan wuxuu noqonaa marka cabsidii ay qabatoo kale dhibaatada ay ku dhacaysoo kale xanuunka jirkiisa seefta marka lagu dhufanayo ay xanuujinayso oo kale haddana maca daalika ilaahay dartiis oo ugu dul qaadanayo markaasuu qofka marka rasuulkana saasuu ku imtixaanna maca daalika haddana waa afdalulmutawakiliin buu ahaa nacam dadka ilaahay tala saarta kan ugu fadli badan uguna tala saarasho badan ayb marka aaya qur'aankuna ilaahay waaba tilmaamo ilaa tansuruuhu faqad nasarahu allah id akhrajahu aladiina kafaruu thaniya thnayni id humaa fi lgaar id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macanaa nam ha murugoonin ina allaha macanaa ilaahay baa nala jiriir nam marka xadiidkii taasbu marka fasiray ataas xadiidka marka waxaa laga qaadanaya nebiga yani ambiyada inay cabsi qaba jirtay ambiyada ilaahi subxaana watacaala inay basharka sida sida basharkuba cabsi ay u qabato in cabsi iyaguna ay qaban jirta nacam weliba cabsidooda ay ka darnaydba midda dadka kale caadiga nacam soo ma garanin walidaalika nabiga markii la weydiiyey waxa uu yidhi aniga waa la i cabsi geliyey or si aan bani aadam loo cabsi gelinin oo kale nacam waa la idhibay si aan bani aadam loo dhibin uu yidhi rasuulka caleyhi isalaatu wassalaam ayb marka waxayna uga fakadeenay uga badbaadeen ilaahay tala saarashadiisa marka sunno waaye oo kowniya oo ilaahay oo ugu talagalay dadka ahlu ahluxaqa mararka qaarkood in lagu imtixaano cabsi iyo dhibaato wax ay uga baxayaan doonta ay uga bixi karaanna waa tawakulka oo ashalan ataase xadiidka sagaalaad can umilmuminiina ummi salamata wasmuhaa magaceedana hindu bintu abi umaya weeyaane xudeyfa hindu bintu abi umayata xudayfata almakhzuumiya radia allahu canha ana nabiya sala allahu aleyh waali wasalam nebiga kaana idaa kharaja min beytihi gurigiisa markuu ka baxo wuxuu ahaa qaala wuxuu dhahayay bismi illaahi tawakaltu cala allah bismillahi ilaahay magaciisaan uga baxay gurigaan uga baxayaa tawakaltu cala allahi allaan tala saartay oo umuurahaygao dhan ilaahay baan u tala saartay allaahumma innii acuudu bika ilaahu waxaan kaa magangelayaa an adilla inaan baadiyoobo ow amase udalla in la ibaadiyeeyo oo la idhumiyo ooin la ibaadiyeeyo oo la idhumiyo yacni ow amase azilla inaan simbiririxdo ow amase uzalla in la isimbirirxiyo simbiririxada ma laga wado midda qofka uu taraaraxayo ma ahane yacni waxaa weya dariiqa inaan ka waacdo waa dariiqa xaqee toosan inaan ka simbiririxdo ayb ow adlima ama inaan wax dulmiyo ow amase udlama in la idulmiyo ow ajhala inaan yacni gardaroodo ow amase yujhala calaya in la igu gardaroodo aniga halkaana marka ajhala waxaa weeyaan gardarada qof layska maago gardarro iyo si doqonnimaa loo maago inaan sidaa yeelaan ilaahu kaa magangelayaa ama in aniga la iyeelo oo la igu gardaroodo xadiidun saxiixun weeyaan rawaahu abu daawuud watirmidiyu wagayruhumaa biasaniida saxiixa ayay ku wariyeen qaala tirmidiyu xadiidun xasanun saxiix wahada lafdu abi daawuud kanna waa lafdiga abu daawuud xadiidkanna marka sida xaafidku nataa'ij ulafkaarka uu ku tilmaamay isnaadkiisa inqidaac baa ku jira oo dacfi baa ku sugan oo shacabi umi salama ma aanu soo gaarin inqidaac baa ku jira beyna shacabiyi wa umi salama alcaashiru xadiidka tobnaad can anasin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalama man qaala qofkii yidhaahdo yacnii idaa kharaja markuu baxayo min beytihi gurigiisa oo ka baxayo bismi illahi tawakaltu cala allah ilaahay magaciisa ayaan ku baxayaa allaan tala saaranayaa <clears throat> waxyaabahan oo dhan marka qofka waxyaabaha difaacay ka mid taha oo xirsi xirka u ah nacam oo dadka sharta badan ee yacni bani aadam iyo jin jini insiba qofkii la layyuu ku dhex jiraa mar walbo marka shuruurtooda ilaahay subxaanah wa tacaala kaaga magangelinaya shartooda ayaa ilaahay subxaana watacaala kaaga uu kaaga qabanaya nacam nacam marka eh, bismillaahi illaahi ilaahay magaciisaan ku baxayaa tawakaltu cala allah allaan tala saartay walaa xawla walaa quwata ilaa billah walaa xawla xeeladi ma walaa quwata quwo iyo awood malihin lihin ilaa billahi alla subxaanahu watacaala inuu noo kaalmeeyo mooyaane ayb inuu alla noo kaalmeeyo noogu kaalmeeya sidaas mooyaane nacam laa xawla walaa quwata marka waxaa weeyaan iyadu waa kelimatu isticaana waay nacam waa kelimad isticaana waa ilaahay baa kaalmo looga dalbaa oo markaad yacnii howl culus ay kuu taallo yaa laa xawla walaa quwata la yidhahda waajib culus baa laguu sheegay inuu ku saaran yahay see marka aad ilaahay kaalmo maxaa seed uga dalbaysaana laa xawla walaa quwata ilaa billah inaad tidhah xeelad ma lihin annaga oo aan yacni xaaraanta aan uga leexanno xee awood ma lihin daacaadka iyo waajibaadka aan kula imaano ilaa inuu allana kaalmeeya maahne subxaana wa tacala marka kelimatu isticaana waaye laa kelimatu istirjaac ma aha bacdi annaas yani musiiba markay ku dhacdo laa xawla walaa quwata ilaa billah buu dhahayaa inaa lilahi wa inaa ileyhi raajicuun baa layidhaha musiibada markay timaado geerida iyo wax la midkaa oo kale ay dhacaan laakiin marka waajib iyo culus iyo howl culus lagu dhiibo isticaanaad u baahan tahay laa xawla walaa quwata ilaa billah saasuu sheikhulislaam ibnu taymiya raximah ullah uu leeyahay ayb marka hadduu sidaa yiraa yuqaalu lahu maxaa yeele qofkaanu markuu bannaanka u baxayo xuquuq baa ayaa dushiisa foolayso oo waxyaaba badan baa waajibaad baa sugaya maalinkiisaas inuu badbaado naar ka badbaadou rabaa waxaasoo dhan de isticaanaad u baahan taha marka inuu ilaahay ku kaalmeeyo ayb <clears throat> yuqaalu lahu waxaa loo dhahaa marka hadduu sidaa yiraahdo hudiita waa lagu hanuuniyey wa kufiita waa lagu kaafiyey wa wuqiita waa lagu dhowray sidaa baa la dhahayaa watanaxaa canhu shaydaanu shaydaankana waa ka fogaanaya nacam rawaahu abu daawuuda watirmidiyu wannasaa'iyu wagayruhum waqaala tirmidiyu xadiidun xasanun buu yiri ayb zaada abu daawuuda wuxuu ku dara fayaquulu wuxuu dhahayaa yacni ashaydaana shaydaankii kale ayo wuxuu ku dhahayaa yacni shaydaana buu u jeedaaye shaydaankii baa marka wuxuu dhahayaa lishaydaanin aakhara shaydaan kale wuxuu ku leeyahay kayfa laka sidee baad wax ugu yeelanaysaa birajulin nin qad hudiya la hanuuniyey wa kufiya la kaafiyey wa uqiya la dhowray nin xag alle laga kaafiyey oo laga dhowray maxaa adiga kula haan kartaa buu dhahayaa nacam warka ka kaco iskaga tag buu leeyahay marka nacam shaydaankii baa shaydaankii kale ku dhahaayo xadiidka marka waxaa laga qaadanaya shayaadiintu inay jiraan shayaadiintu inay hadlaan oy iyagu isla hadlaan waxaasoo dhan marka dadka inay saameyn ku yeela karaan alxaadi cashara xadiidka koow iyo tobnaad wacan anasin radi allaahu canhu qaala kaana akhawaani laba walaal ayaa jiray calaa cahdi nabiyi sala allahu aleyh waali wasalam xilliga rasuulka fa kaana axaduhumaa midkood yaati nabiya nebiguu u imaan jiray sala allahu aleyh waali wasalama waxbuu ka baran jiray marka nebiguu u imaan jiray markaas wax ka baran jiray wal aakharu ka kalena yaxtarifu waa soo shaqaysan jire waa xirfaysan jire nin xirfad iyo wuxuu ku shaqaysta yaqaan buu ahaa midna marka waa xirfaysan jire waa shaqaysan jire midna waa nebiga ayuu cilmiga ka qaadan jiray sala allahu aleyh waali wasalam fashaka almuxtarifu kii xirfaysan jiray oo shaqaysan jiraa dacwooday akhaahu walaalkiibuu ka dacwooday oo ka sheegtay linabiy uu kaga dacwooday sala allahu aleyh waali wasalama kaabaa wuxuu yidhi ninkan yani kaanahu wuxuu yidhi ninkaani ani unbaa wax siinaayo ma shaqaysanaayo halkan unbuu fadhiyaa uu ka dacwooday waa ka cawday fa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh waali wasalama lacallaka turzaqu bihi war lacallaka nia waxaaba laga yaabaa tursaqu bihi ninkan in lagugu arsuqayo sababtiisaba nacam adigan shilimaadkani xoolahan aad soo helaysa inaad sababtiisa ku helaysaaba laga yaabaaba nacam ayb marka iska dhaaf buu yidhi dah nacam rawaahu tirmidiyu biisnaadin saxiixin calaa shardi muslim yaxtarifu an yaktasibu nin shaqaysanayo wayatasababu oo yacni asbaabtiisii qaadanayo wax ku raadsanayo nacam halkan marka waxaa laleeyahy marka asbaabta keliya qofka inuu milicsado ma aha tawakulka yacni in asbaabta keliya la fiiriya ma aha oo qofka yacni waxaa laga yaabaa inuu isagu asbaabtii la imaado waxa ilaahay risqiga ku siinayana sababtiisii aanayba ahaynba wax kale ay tahay nacam soo ma garan marka taa inaan la milicsanin macnaheeduna maaha inaan la shaqaysan karin ama shaqada aan la ogolayn ma aha ta kale xadiidka waxaa laga qaadanaya cilmiga nebiga qofka dadka usoo xifdinayo oo dadkii gaarsiinayo ummadda inuu muhiimad weyn oo u haayo lacalla marka ummadda ilaahay inuu ku xifdiyo kuwaas nacam iyagiina aynanba ogeynba nacam marka haddii dadka kuwa aathaarta nebiga caleyhi salaatu wasalaam dadka u xifdiya haddii dadka loo necbaado marka dhibaato kale waa iyadana nacam oo la yidhaahdaba dhibaatada iyo shidadaba kuwaanay nooga imaanaya xaggooda nacam marka laakiin wanaagga ay ka helayaan ma u muuqanayo nacam nacam marka eh, walidaalika ibraahim ibnu adham eh, ninkii zaahidka waxaa laga wariyey inuu dhihi jiray eh, ilaahi subxaana wa tacaala waxaa laga yaabaa inuu ummaddan balaayada iyo masaa'ibta oo uga haayo lacala allaha yakufu yakufu shara can ilmuslimiina birixlati ahli lxadiid nacam waxaa laga yaabaa inuu ilaahi subxaana wa tacaala ummaddan sharta oo uga xifdinayo uga haayo dadka ahlu xadiidka socodka iyo rixladooda iyo cilmi barashada ay ku mashquulsan yihiin ay u rixlayay hadba meel aadayaan nacam oo ay nebiga xadiidkiisi faafinayaan oy baranayaan baabu listiqaamati istiqaamadii ayuu u baab istiqaamada caddaynteeda iyo fadligeeda istiqaamada waxaa la yidhaha waa toosnaanta ilaahay dariiqiisa in lagu toosnaado oon midig bidix loo leexleexanin qaala allahu tacaala alla waxau yidhi marka saasoona ku macnaynayo istiqaamadu waxa weyn daacada alloo la laasimo aan laga leex aan laga noogin qaala allahu tacaala alla waxa uu leeyahay fastaqim toosnaw kamaa umirta sidii lagu amray fastaqim toosnaw kamaa sidii umirta lagu faray nebigaa laleeyahay caleyhi salaatu wasalaam sidaas suuratu huudna waa ku jirtaa ee suuratu shuuraana waa ku jirtaa nacam mu'miniintana ilaahay waa amrayo fastaqiimuu ileyhi ayuu alla yidhi ilaahay u toosnaada wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi ina aladiina kuwa qaaluu yidhi rabbunaa rabbigeen allaahu allah weeyaan kuwii yidhi marka aayadda hore istiqaamadu inay waajib tahay baa laga qaatay fadligeeda iyo abaalmarinteedana waa tan ina alladiina kuwa qaaluu yidhi rabbunaa annaga rabbigeen macbuudkeen allaahu weeyaan huma markaa dabadeed istiqaamuu toosnaaday tatanazalu calayhim waxaa korkooda ku soo degayso almalaa'ikatu malaa'igtii allaa takhaafuu maxay kula soo degaysaanabi allaa takhaafuu inaydnan ha cabsanina walaa taxzanuu ha tiiraanyoonnina oo ha murginina waxa aad gadaal uga soo tagteen ayb allaa takhaafuu ha cabsanina waxa idinka horeeya ha ka cabsanina walaa taxzanuu waxa aad soo dhaafteen oo adduunyada uga tagteenna inay dayacmaan ha ka tiiraanyoonnina maxaa yeele ilaahay baa idiin xifdinaya caruurtiinnii iyo wixii aad ka soo tagteen wa abshiruu bishaaraysta biljannati ku bishaaraysta allatii jannadaasoo kuntum aad ahaydeen tucduuna in la idin yaboohayo jannadii la idin yaboohi jiroo la idin ballanqaadi jiray ku bishaaraysa naxnu annagu awliyaaukum baanu nahay owliyadiinna kuwa idin maamulaayo filxayaati nolosha adduunyaa dhoweyd wa fil aakhirati midda dambe walakum waxaad leedihiin fiiha filjannati jannada dhexdeeda maa shay tashtahii ay jeclaysanaysa anfusukum nafafyaalkiina walakum waxaa leedihiin fiihaa jannada dhexdeeda maa taddacuuna waxa aad sheegataan wax kastood sheegataan baa helaysaan nusulan min ghafuurin raxiim nusulan ilaahay sidaa waxaa u yaalay nusulan martisoor dartiis nacam min khafuurin eh, alla dembi dhaaf badan xaggiisa ka ahaaday raxiimin naxariis badan wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi in aladiina kuwa qaaluu yidhi rabbuna allah intaas laakiin ma layskaga harayo kuwii yidhi rabbigeen waa allah uma markaa dabadeed istaqaamuu toosnaaday falaa khawfun cabsiyo calayhim korkooda ma ahaanayso walaa hum yaxsanuuna kuwa tiiraanyoonayana ma aha ulaa'ika kuwaadaas asxaabuuljannati jannada asxaabteeda weeyaan khaalidiina xaal ayyihiin kuwii ku waaraayo fiiha jannada dhexdeeda jazaa'an abaalmarin jazaahum ullaahu ilaahay baa abaalmariyey jazaan abaalmarin bimaa kii kaanuu ay ahayn yacmaluuna inay samaynayan wixii ay samayn jireen baa alla ka abaalmariyey <clears throat> marka jazaan bimaa kaanuu yacmaluuna ba'dan marka baaulmucaawado ma aha oo qiimihi camalkoodii iyo jannada isu dhigma ma aha nacam ee waxaa weeyaan waa baa-u sababiye ah oo camalka fadli allay jannada ku galeen camalku laak sabab un buu ahaa nacam tawfiiqdiisan ilaahay baa iska lahay camalka laftirkiisa wa can abi camrin waqiila waxaa layidhi abi camrata sufyaana bni cabdillaahi radia allaahu canhu qaal qultu waxaan idhi yaa allah rasuulka ilaahayo qul lii waxaa ii dhahdaa fil islaami islaamka dhexdiisa qowlan hadal laa as'alu aanan su'aalaynin canhu kaa xaggiisa axadan axad hayraka adiga aan ahayn hadal islaamka dhexdiisa hadal idheh cid kale ooan adiga ahayn aanan weydiinaynin idheh marka waxaa laga qaadanaa saxaabada say ugu dadaali jireen nebiga inay ka qaataan yacni wax iyaga anfacaayo wax anfacayo oo nebigu og yahay oo iyaguna aynan ogeyn inay nebiga ka bartaan siay ugu dadaali jireen oo intay u yimaadaan bay dhihi jireen rasuulka ilaahi noo dardaaran rasuulka ilaahi hadal idheh wax ii sheeg ilaahay igu anfaco marka inay aada yacni dadaal badan diinta inay muhimad weyn ay agtooda ay kalahayd yaa laga garanaa nacam ayb waxaa laga yaabaa waqtigan dadku inaysan isweydiininba nacam qof inta qof u taga oo eh, dhahaayo marka war wax ay anfaca ii sheeg waa yaryahay waa yaryahay allahuma haddii uuba jiraba ayb qaala waxa uu yidhi walaa ana ah, qaala waxa uu yidhi marka eh, qul waxaad tidhaahdaa aamantu billaahi ilaahay baan rumeeyey oo iimaankii la imaw uma istaqim toosnowna istiqaamadii marka acmaashii la imaw ayb iimaankii la imaaw oo qul waxaad tidhahdaa aamantu billahi huma markaa dabadeed istaqim toosnaaw oo wax allaale waxa uu iimaankaas ku faraayo oo ah waajibaadkii in lala yimaado xaaraantii in laga fogaado manduubaadkii la sameeyo sunankii waxyaabaha karaahada laga dheeraada ah mubaaxaadka aan aad iyo aad loogu talax tegin waa sida darajada ugu fiican ama ugu yaraan waajibaadkii la imaaw xaaraantiina ka dheeraw rawaahu muslimu wcan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wali wasalam rasuulku waxau yidhi qaaribuu istiqaamadu marka wax sahlan maaha waa yani adiga dhan inaad saa ugu toosnaato dariiqada dariiqa ilaahay subxaana watacaala jecel yahay maadaama ay sidaa tahay iyo haddana waxaa laleeyahy hala dadaalo marmar waa un layska kufkufaa la dadaalo haddaan la dhammaystiri karinna hala soo dhoweeye qaaribuu dhadhaweeye yani toosnaanta dhadhaweeye qaaribuu dhadhaweeye yani qaari buu dhadhaweeye ama dhexdhexaysta macnaha waxaa weeyaan aadna quluwi ha ugu samayninina cibaadada ha ku talax teginina sidii loogu talagalay si dhaafsiisan taqsiirna ha samayninina oo ha gaabinina ayb qaari buu dhadhaweeya wasadiduu toosnaada waclamuu ogaada annahu shaniya lan yanjuwa axadun axad inaanu badbaadaynin ogaada oo minkum idinka idinka mid a ah bicamalihi camalkiisa inuunan ku badbaadaynin qofna inuusan camalkiisa ku badbaadeyninna ogaada qaaluu waxay dhaheen walaa anta yaa rasuula allah rasuulka ilaahiy adigana qaala waxau yidhi walaa ana aniga xataa camalkeyga ku badbaadi maayo ilaa an yatagamadaniy allaahu ilaa inuu allah subxaanahu watacaala igaleeyo gal oo uu idhexgeliyo ma ahane ilaa an yatagamadaniy allaahu inuu alla idhexgeliyo ma ahane biraxmatin naxariis minhu xaggiisa ka ahaatay wa fadlin iyo fadli ilaahay naxariistiisa iyo fadligiisa inuu alla idhex geliyo oo uu gal igaga dhiga gal galka sida wax loo geliyo gal uu igaga dhigo kale aniga e, yacni camalkeyga kuma badbaadayo ani xataa camalkeyga ku badbaadi maayuu leeyahy nebiga caleyh isalaatu wasalaam oo qofku waxaa weeyaan marka ilaahay fadligiisa inuu dhexgeliyo iyo naxariista alle in la dhexgeliyo maahane si kale qof ku fakanaya ma laha rawaahu muslim xadiidka marka muslim baa wariyey marka xadiidka waxaa laga walmuqaarabatu wuxuu yidhi muqaarabada alqasdu waa dhexdhea dhexdhexaysiga alladii kaas oo laa quluwa fiihi quluwi aanu ku dhex jirin walaa taqsiira gaabinina aysan ku dhex jirin qaari buu marka macnaheedu waxaa weeyaan dhexdhexaad ahaada ayb marka shaydaanku laba madkhal ayuu bani aadamku ka soo galaa madkhalu lghuluwi iyo madkhalu ljafaa oo marna yacni waxaa weeyaan shaydaanku qofna qofka cibaadada badan wuxuu kasoo gelaa maslaku lghuluwi oo wuxuu leeyay war cibaadaadkan intaas ku dar dadaal darteed intaa intaa intaa kusii dar wuxuu la imaanaa marka cibaado nebiga aanu samaynin sal ly slam asxaabta aynan samaynin kaanaba inuu ka dadaal badan yahay oo kale hadhow marka shaydaanka wuxuu ugu sheekeynaya adiga yaan lagaa dadaal badinoo dadka ka dadaal badi markaasu acmaal aan loo dirin iyo bidac iyo la imaanaya qofkii marka shaydaanku dhankaas dadkaasu kasoo galaa dadka shahwaaniyiinta oo yani waxaan ujeedaa shahwaraaca u badan oo iyagu aan yani cibaado badnaynna wuxuu ka soo gelayaa yacni inay cibaadaadkaba iska tasaahulaan oo iska fududaystaan marka labadii marka looma baahno muqaarabada marka waxaa weeyaan waa alqasdu in la dhexdhexaysto wasadaaduna waxaa weeyaan alistiqaamatu toosnaanta iyo walisaabatu toosnaanta asiibidda hadafka la asiibo wayatakamadaniina yulbisanii ou ii labiso waay wayasturanii oo igu asturo igu qariyo idhexgeliyo qaala alculamaau waxay dhaheen macna alistiqaamati istiqaamada macnaheeda luzuumu daacati illaahi ilaahay daacadiisoo la laasimo waaye tacaala sareeye qaaluu waxay dhaheen wahiya min jawaamici alkelimi waxay ka mid tahay hadallada kooban oo nebigu uu macnaa weyn ku ishaaray hadallo kooban oo laakiin macaanidiisu ay aad u ballaaran tahay ka mid tahay wa iyaduna nidaamu lumuuri nidaamu lumuuri arrimaha yacnii eh, arrimaha eh, nidaamkooda waay wabillahi towfiiq nacam jawaamiculkelimku marka waxaa weeyaan waa nidaam arrimahoo dhan oo lawada la habeeyo oo wax yar lagu soo koobo nacam ama wahiya istiqaamadu nidaam lumuuri weeyaan nacam eh, arrimaha yacnii wanaagooda waay yani nidaamkooda wabillahi towfiiq baabun fi tafakuri <laughs> baabun fi tafakuri fi cadiimi makhluuqaati illaahi baabun ay haadaa kani baabun weeyaan baab fi tafakuri buu ku saabsan yahay ku fakerid fii cadiimi makhluuqaati illahi ilaahay makhluuqaadkiisa yani weynaantooda lagu fakero makhluuq alla oo abuuri waa weynaantooda in lagu fakero ayb wa fanaa'i dunyaa adduunyada baabi'itaankeeda in lagu fakero wa ahwaali alaakhirati aakhira shidadeeda in lagu fakero wa saa'iri umuurihimaa iyo umuurahooda aakhira adduun wixii soo haray ee kale wa taqsiiri nafsi nafta gaabinteeda in lagu fakero wa tahdiibihaa layliinteeda yacnii in lagu fakero nafta inay gaabinayso wa tahdiibihaa nafta inay shaandhayn u baahan tahay iyo hufid in la hufo oo la layliyo oo cibaadada lagu tababaro la jarabaro inay u baahan tahay in lagu fakero wa xamlihaa iyo ku qaadideeda cala alistiqaamati istiqaamada lagu qabto lagu qaado qaala allahu tacaala marka allah halkan marka wuxuu leeyahy cibaada eh, baabkan marka musanifku wuxuu u baabaystay altafakuru fii cadiimi almakhluuqaat makhluuqaadka ilaahay yacni in lagu fakero indhaha inta la geliyo cirkan iyo dhulkan iyo yacnii inta la fiiriyo haddana lagu cibro qaato allihii cirkan weyn abuuray oo aan tiir u yeelin dhulka sidaan u goglay buurahaan sameeyey badahaan sameeyey yani waxaa kaaga soo baxaysa cadamada ilaahay subxaana wa tacaala weynaanta alla aqoonsanaysaa haddaad cadamada alla aqoonsatana ama weynaanta alla aad fahamtana waxaa laga yaabaa inaad ka xishoota ilaahay subxaana wa tacaala oo aadan macaasi kula dhiiranin marka cibaado aad iyo aad u weyn weyaan waxaa marka tafakurku alla aayaadkiisana in lagu tafakuro qur-aanka aadi ugu soo aroortay aayaadka alloo marka lagu fakarayana waxaa weyaan midda kowniga oo ah cirka iyo dhulka iyo ah iyo kuwa la akhriyay qur-aanka labadaba tafkiir bay u baahan yihin fakarka in la geliyo lagu fakaro lagu tadaburo ayb marka eh, cibaado aad u weyn oo nebiga ku dadaali jirana waa ahayd sala allahu aleyh waali wasalam oo nebiga waxaa sugnaatay markuu baxaayo markuu habeenkii salaada salaatuleilka usoo tooso inuu fiiri jiray cirka iyo xidigaha iyo markaas wuxuu akhri jiray ina fii khalqi asamaawaati waalardi waikhtilaafi alleyli waannahaari laaaayaatin liuli lalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda waclaa junuubihim wayatafakaruuna fii khalqi asamaawaati waalardi rabbanaa maa khalaqta hada baطila subxaanaka faqinaa cadaaba annaar uuna keenaya musanifka laftirkiisa qaala allahu taala marka taa in lagu fakero adduunya baaba-eeda in lagu fakero oo sidaa adduunyada baaba-eeda marka lagu garana waxaad ku garanaysaa dhulka in la socdo dhulka inaad socoto ood aragto dhul yacnii daaraha dadku dhistaan daara yacnii daarahan yacnii dhulka ka taagtaagan dadkii dhisay aawe waa ka tageen adduunya inay baaba-ayso meelo dhul fara badanoo la deganaa jiro hadda aan la deganayn oo uu ka soo haray keliya yacni raad un keliya uu ka soo haray tadabbur waay adduunyada inay saas un tahay dhaldhalaalkeeda aysa waxba ahayn waxaa kugu filan abaarta markay dhacdo dhulku waa qallalan yahay roobaa da-ayo waa cagaarana abaartiyaa ku imaanaysa haddana dhulkii wuxuu ku noqonaya baaba adduunya saas waay marka n tusaalahaasn alla ka bixiya subxaana wa tacaala waxaad ku garane qubuuraha inaad booqato adduunyada fanaa dunya waa kuu muuqana nacam qubuurihii markaad booqato ka min annaas oo taqaanaa ku arkaysaa dhulka hoostiisa ay ku jiraan adduunyadii marka inay aakhira ahwaasheeda shidada haddana aakhira taal adduun maa dhammaaday aakhira marka la tago dheeldheel maa taallo aakhira dheeldheel ma taallo oo marka qofka inuu qur-aankii akhriyo oo aakhira iyo aakhira iyada waa qeyb laakiin qur-aankaaba kaaga filan yowadu lmujrimu low yaftadii min cadaabi yowmaidin bibaniihi wasaaxibatihi waakhiihi wafasiilatihi alatii tu'wiih waman fi lardi jamiican huma yunjiih yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi ilaa aakhir alaayaat nacam waa shido aad iyo aad u tiro badan oo ilaahi subxana wa tacala kash ina zalzalata saacati shayun cadiim yowma tarawnaha tadhalu kulu murdacatin cama ardacat watadacu kulu daati xamlin xamlaha watara annaasa sukaara wama hum bisukaara walaakina cadaab allahi shadiid waxaasoo dhan ayaa marka inuu qofkii ku tadaburo oo eeg eego qaala allahu tacaala alla waxau yidhi inamaa acidukum inamaa wax kalema inamaa acidukum waxaan idinku waaninayaa biwaaxidatin bikhaslatin arrin waaxidatin oo hal ah hal arrin un idinku waaninayaa waa maxayna an taquumuu inaad isu taagtaan lilaahi alla a isu taagtaan mathnaa labalaba idinkoo ah wa hal hal idinkoo ah uma markaa dabadeed tatafakkaruu maskaxdii aad ka shaqaysiisaanood fakertaan ayb inaad markaa fakertaanoo khalqiga makhluuqa alla a ah ku fakertaan waxaad garanaysaan markaas maa bisaaxibikum min jinna nabiga alnabiga waxaa la yiri yani nebiga junuun kuma sugna idinkaba fakaro eega nacam wa qaala tacaala alla waxau yidhi ina fii khalqi samaawaati samaawaatka abuuristooda walardi dhulka abuuristiisa wakhtilaafi leyli habeenka iyo wanahaari habeenka iyo maalinta isged isweydaarkooda iskhilaafka iskhilaafeen kan waa mugdi kan waa cadaan waa iftiin mar waa maalintaa yaraanayso habeenkaa badanaya habeenkaa yaraanayo maalintaa badanayso wahaakada nacam habeenada marka isgedgedintooda la-aayaatin baa ku sugan aayaad aayaad lagu cibro qaataa ku sugan liulil albaabi laakiin yay aayaad u yihiin oo ku cibro qaadanayo ka faa'iideysanayo liulil albaabi caqliga kuwa u saaxiibka cuquusha alladiina yaa waa ulil albaab dadka caqliga le waa kuwa ayo alladiina kuwa yadkuruuna allaha alla xusaayaan qiyaaman qaa'imiina iyagoo taagan wa qucuudan qaacidiina xaal ay iyagoo fadhiyo wa calaa junuubihim xaal ay yihiin kuwii jiifo calaa junuubihim dhinacyadooda u jiifo markay fadhiyaan allay xuseyaan markay taaganyihin waa xuseyaan markay fadhiyaan waa xuseyaan markay jiifaan waa xuseyaan yacnii markay dhinaca dhulka dhigaan wayatafakaruuna ku fakarayaan fii khalqi samaawaati samaawaatka abuuristeeda walardi dhulka abuuristiisa rabbanaa yaquuluuna ama qaa'iliina xaal ay dhahayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow maa khalaqta haada kan ma aadan abuurin baadilan baail iyo cidla iyo yani bail uma aadan abuurin kan dhulkan iyo cirkan mala yacni uma abuurin subxaanaka faqinaa cadaab annaar ilaahu nasahnaantaada ee naarta cadaabkeeda naga kori naga badbaadi so ma garan dhulkan iyo cirkan dheedheel uma abuurna magaalada u haysata saas oo ilaahay wuxuu yidhi maa khalaqna asamaa waalarda wamaa baynahumaa baatila dalika danu aladiina kafaruu fa weylun liladiina kafaruu min annaar gaaladaasas u haysato laakiin dadka ulul albaabka caqliga u saaxiibka ah ee ilaahay aayaadkiisa fahamsan cirka dhulka markay arkaan inaan dheedheel loo taagin bay ogyihiin macnaha loo taaga marka waa maxay in ilaahay subxaanah watacaala la caabudo adigii baa lagu keenay dhulkaanaa laguu sakhiray cirkan baa laguu sakhiray adiga maxaa lagaa rabaa marka maxaa cirka dhulka lagugu sakhirayna inaa ilaahay caabudid subxaanah watacaala haddaa caabudi weysa marka waxaa weeyaan marka waa waa shida iyo dhibaato wa qaala tacaala allah waxau yidhi afalaa yanduruuna miyaanay eegeynin ila libili geela kayfa sidii khuliqad loo abuuray geelan miyaanay fiirinaynin sida loo abuuray nacam oo hab abuurkiisa markaad aragta dherarkiisa iyo weynaantiisa iyo xooggiisa iyo xubnihiisu habkay u samaysan yihiin marka aad aragto wax la yaab la waa nacam maca dalika haddana aad arkayso cunug yar oo hogaanka u ahaayo cunug yaroo uu kow ka sii karo ku tuma karo hadduu ku tuntaba dhimanayo ayaa sidaa marka ugu dheganoo loo sakhirayba wa ila samaai samada intii ka amyaadan eegaynin kayfa sidii ruficad loo kor yeelay wa ila aljibaali boorihii kayfa sidii nusibad loo taagay wa ilal ardi dhulkii miyaanay eegaynin kayfa sidii sudixad loo goglay oo loo fidiyey fadakir yacnii waani inamaa wax kale maana anta adigu mudakirun mid waxwaaninaya waaninaya unbaa tahay adigu mid wax waaninaya unbaa tahay sidaa yeel wa qaala tacaala alla wuxuu yidhaha falam yasiiruu miyaanay soconaynin fi lardi dhulka korkiisa miyaanay ku soconin fayanduruu marka ay eegaan dhulka korkiisa iyo axwaashiisa iyo sida ay tahay ayb walaayaatu aayaadka fi lbaabi baabka ku sugan kahiiratun kuwa fara badan weeyaan wa min alaxaadiidi axaadiidtana alxadiidu saabiqu xadiidkii tegey ayaa yacni u daliila ayaa ka mida buu leeyahy alkayisu man daana nafsahu waa ah, xadiidkii marka dacfiga uu ku jiray alkayisu qofka caaqilka man daana nafsahu qofka naftiisa xisaabay waay oo inta fakeray isla xisaabtamay wabillahi towfiiq wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wsaxbihi waslem